قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يعني انظر شرحه وهو المؤلف انظر فيه شرحه وشرحه سهل الكعث khisaaradii cumar qoray o qudaada u qoray waxay maaragtay xambaarsadeen cilmi badan marka sharciisa waxaa ku dheeraaday ibn lqayim raximah llah fi iclaami muwaqiciin can rabi lcaalamiin kitaabkiisa ayuu maarata ayuu ku dheeraaday marka juska labaad safxada boqol lixdan ko ilaa boqol lixdan laba kufir alif raxmatullah aley athamin midii sideedaad oo kamida ah maaragtay aadaab aalibi fi nafsih ayay kamid tahay aladab athamin min aadaab aalibi fi nafsihi mualifku ka hadlayay wuxuu i taxalla bilmuru'a aalib cilmiga u taxalla waxaa isku qurxisaa bilmuru'ati gobnimo isku qurxi muruadu somaali gobnima qofka gob maarata taxalla bilmuru'a taxalla bilmuru'a gobnimo isku qurxi maarta wa hiya masdaru marua arajulu yamru'u wa hiya aadaabu nafsaaniya taxmilu muraacaatuha alinsaana cala alwuquufi cinda maxaasin alakhlaaq wa jamiil alcaadaat marka akhlaaqdaas wanaagsano gobnimada waxay ku xambaartay qofka akhlaaqda wanaagsan oo deegsinimada dadnimada waxkarnimada waxtarka ayaa qofka loo gud baa ihahda murua marwa rajul culamada qaar waxay dhaha muruadu waa halabat lcaqli cala shahwa ah, waa inuu maaragtay caqligu ka xoog badiyo shahwada afta waay jecesha fuqada y baab dambeka baabu shahaada marka ka muruadu qofkaas murua leeyahay murua malaha kaulaaya ah, lahu saaxib murua ah. waa qof maarata waxyaalaha hoos hooso iska ilaaliya ah, markhaatiga waxaa loo baahaya qof dhowrsan inu yahay mataranaysa ibnu eh, qayim wuxuu ku qeexay ama ku tacriifiyey <coughs> inay tahay muru-adu isticmaalu maa yujamilu lcabda wa yuzayinu inuu isticmaalo qofka addoonka waxa qurxiya oo wanaajiya iyo inay tahay maaragtay Eh, watarku maa yudanisuhu wayashiilu qofka wixii eh, maarata xumaynaya oo wasaqeynaya u iska ilaaliyo ayaa la yihahda maarata markaasuu u qaybiyey jawaarixa insaanka muruwaani leedahay qalbigu muruu u leeyahay carabkuna waxa weeyaan abwaanimu leeyahay gacmuhuna muruu ay leeyihiin luguhuna muruu ay leeyihiin dheguna muruu ay carabku muruu leeyahay markaasuu dadba sheegay muruwaadiisa Ah, oo xubnaha u qaybay yani qalbiga marka la yihahdo waa ictiqaadka wanaagsan muruat lisaan waa xalaawada kalaamka iyo halka jilicsan xooluhu muru ay leeyihiino in la bixiyo meel wanaagsan lagu bixiyo jaaha muru u leeyahayo abwaannimu leeyahayo qofka baahan inaad maarta gacan sida u gargaartid asu dhamaantood usii qaybiya walaa uu kasii ma imaamu malik muwadiciisa wuxuu ka wariyay cumar bn khataab inuu yihi karamu lmu'mini taqwaah qofka muuminka ah sharaftiisu waa cabsida ilaahay wa diinuhu xasanu diintiisuna waa asalkiis iyo sharaftiis wa muru'atuhu khuluq yani abwaabnimadiisuna waa akhlaaqdiis qofka muruadiis abwaabnimadiis waa akhlaaqdiis qofoo dhowrsan dhowrsanaankiis dhowrsan mualifku wuxuu ku leeyahay raxmat ullahi calayhi ataxalli wa hiya taxalli muruucada waxa weeya in laisku qurxiyo ataxalli bilmuru'a yani waa in aadaabtaasi waa ataxalli in laisku qurxiyo bilmuru'ati abwaanimadan in laisku qurxiyo iyo wamaa yaxmilu wuxuu qaadayo ilayha ayada intii ka u gaarsiinayo maa yaxmilu ilayha ay maa yuwasil ilayha muruucada waxay gaarsiinayso oo min makaarim alakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan muruadu waxa weya wasila ila alaaq tayib qofka adoonnimadiisu waxay keenaysaa iyo gobnimadiisu inuu akhlaaqda wanaagsan oo gaaro wamaa yaxmilu ilayha adabkaasi labada u celinaya wamaa taxmilu ilayha na waa la ohan karaa muruada hadda muanaf lafdiga ka tahay wa ilayha min makaarim alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan oo tasaamuxa waqtiga tisaam waxa loo baahan yahay go-aan cazimo qofka u leeya fi mawdic alcazima iyo wa dalaaqat alwaji oo min dalaaqat alwaji ah wejigoo furfuran wahuwa min makanim alakhlaaq qofka marka muslimka la kulmaysa inaad weji ku qaabishid furfuran maata makanim ay kamid taha dalaaqat alwaji weji maarata inaad weji caruus aad ahayn iyo qofka hor yimaada maarata weji caruus u ahayn muslimiinta khaasatan oo nabigeena waa ka yidhi alayhi isalaatu wasalaam laa taxqirana min almacruufi shayan walow an talqa akhaaka biwajhi bari macruufka wax wanaagsan waxba ka haligi ma miraa ka dhaan doon ma garanaysi walaalka hataa waji furnaha kuqaabisha ba alla ka dhigay iyo wa ifshaa salaam xadiis kalaas oora tabasumuka liwajhi akrika sadaq kaana qosasha walaalka wajigiisa dhoola cadaysi ku arka waa sadaq laftigeeda iyo wa ifshaa salaam oo min ifshaa salaam ah muruucada waxyaalaha gaarsiiya qofkaa kamid a ah. qofku inuu noqdo ma garanaysaa qof abwaano wanaagsan oo rag ah inuu noqdo waxaa kamid a ah ifshaa isalaam salaanta faafitaankeeda muslimiinta weliba dhexdeeda oo nabigu wuxuu yihi alayh salatu slam cajasu nnaasi man cajasa fi ducaa dad waxaa maaragtay ogo caajis badan oo yani qofkii ka caajisay ducada ah, cajislo wey qofkaas kasuul ah man cajiza an fi ducaa wa abkal nnaasi man bakila bisalaam dadkan waxaa ugu bakilsan salaamta qofka uga bakila dadka asalaamu calaykum ka bakila laakiin gaalada ku bilaabi maayo salaamti inay ku bilaabaan muslimiinta mooyaane ka ayagana calaykum aa looga jawaabo si soo arorta wa ifshaai salaam oo min ifshaai salaam ah iyo wataamul wa taxamuli nnaasi dadka oo loo dul qaato taxamul nnaas asabru cala ada nnaas iyo walanafa iyo wala anafati santaag aadka santaagto waxyaalaha liita anafada ufiishay luqada carabiga min alanfi baa laga keena sanka leanna qofku marka waxa weeyaan carsanka iga taabada yarso malaha ha arigaa taaba ah, yan ah, ninkii sankaa kaa taabta sharaftaada in lagu dhaca ah, a qofku inuu maarata sharaftiisa ilaashado a anafada waxtaasoo loo jeeda alanaf santaaga iyo qofku sankiisa sharaftiisa ilaalitaanka atarafu wa hiya alcizatu walxamiya qofku maarata inuu xumida uu iskala qab weynaa ah, inaad tuug waxaadadoo nin weyn adoo aad tuug noqto ama nin weyn oo saqajaan ah. ah inaad waxyaalahaas oo dhan kala we iskala weynaad ah, waxyaalahaas ka dambareega ayaa loo jeedaa anafada min gayri kibriyaan iyadoo kibir aysan kaa ahayn kibirku waa mamnuuc anafaduna waxa weeyaan la ogol yahay waa midaad waxyaalaha liidata ah, maarata iskala qabweyda meel hoose inaad kash meel hoose inaad maarata ka hadasha min gayr kibriya iyo walcizati awood iyo sharaf oo min hayri jabaruutin isla weynan aan ahayn jabaruutku facluud takaburka la ihahdaa iyo qalafsanaanta ah, waxaa lagu baahan yahay inaad sharaftaada ilaashato qof maaratay fudud aadan ahayn laakiin inaad a ku xadgudubto lama kaa noqoto maarata qalafsanaan kaa noqoto shabahudaas noqoto iyo washahaamati iyo geesinimo shahaamada waxa weeyaan waxaa la yidhaha qofka arajul shahm adhakiy lfu-aad waa ninka maaragtay caqliga badan isgaarsin oo geesiga a maarata jurcada leh ayaa la yidhahdaa marka waa geesinimo leedahay fi kayri casabiyatin ayadoo aysan ka ahayn maaragtay casabinimo inaad baatil difaacaysa iyo walxamiyati inaad leedahay qiiro inaad leedahay fi gayri jaahiliyati jaahilnimo aan ahayn adan baatil difaaci waa inaad qiiro leedahay xamiyada waxaa la yidhaha algiiratu cala diin washaraf diinta iyo sharafta oo laga laga qiirodo inaad boolla iska noqo wax kasta lasa kaa maray bolo noqda ma wax kasta la iska marsan karo car ah, ama u noqdo maaragtay catir wax kasta lagu tiro sanka ah, waa inuu noqdo maarata qof oo diintiisa mabda-ya loogu yimaado shahaamada geysinimadiisa ragnimadiisa waxtarnimadiisa sheeku saas ujeedaa laakin ay dhinaca kalena uusan maarata xadgudub ahayn ah, waa inuu mabda leeyahay mawqif leeyahay yaqaano qofka ha jirsad waa laakin inuu leeyahay maarata mawqif leeban diintiisa yaa kusoo dheera wa inuu algiratu cala diin u leeyahy maarata waa inuu yahay cas inuu xamiye leeyahay nin kulul oo wax ilaashado oo sharafta ilaaliya diinta laakin fi kayri jahiliya xamiyada oo baatilka la difaaco oo loo giiroodo baatilka taasta sharcada waa deentay xamiyat aljaahiliya si qur-aanku maarata lagu tilmaamay subxana wa tacaala marka laakin midda xaqa la difaaco waa mida loo bahan yahy xamiyada oo agga xaqa ah, yani difaacay xamaasada xataa loo difaacay wa calayhi sidaas haddaan tahay oo akhlaaqdaas wanaagsan tahay fatanakab waxaad iska ilaalidaa tanakab bimacnaa ibtacid khawaarim almuruua sharafta waxyaalaha u dhibo oo abwaannimada iyo waxtarnimada noocaas aan soo sheegnay khawaarin bay leedahay gobnimada khawaarim almurua muruadaas gobnimadaas waxyaalaha dhaawacaya iska ilaali maa yaxrimuha wixii ceebeynayoo dhaawacaya oo fii abcin oo dabeecadda ilaali dabeecad dabeec xumada iska ilaali dabeecad dabeecad xumada dabeec xumada yani waxa weeya liidashada niyad xumada waswaaska wax kastaad maarata ka shakilo waxa wey waa dabci maarata ma fiican dabeecad xumada maarata iska ilaali aw qawlin ama hadal hadalaa liidato khunuuca iyo liidato tilmaami doona o camalana fi camal ah wax dhaqanka markaa dhaqmaysa waa inay kaa muuqataa waxqabad waxtarnimo raganimo ma fahmaysaa nin wax kala goyn kara waa inaad tahay waxaan ah, mawqif leh laakin ninkaa la yihahdo beer qoy beer maaragtay qoyaan kalama gooy beer kama bisil kama goyn kara waxba aan maarata boosna labaclabacabaysa dhayihiin hada dabci xun wey dabcigaas ah, qofku inuu kaadir yahay waxtar mawqif loogu yimaado qawl camal waxyaalahaas iska ilaaliha dabiga xun yani hadalka xun falka xun shaqada xun hataa ah, qof shaqa xun muminka gacanta ka gaa waxyalaas ka xun wey min asaaba sii tilmaamaya oo min xirfatin mahiinatin xirfad taas oo ah xirfad shaqa xun waa nin maaratay cilmiya ah. laakiin wuxuu shaqa ka shaqeeya ma dhulxaaq bu iska noqdo qashin ku aawaya amina diniya amnisha loo firiy inu qofku maarata ku tartama anu melo waaweyn yaa yaa ku diiday da koonka dadka dhan baa lamid tahay inaad meela hoose ka daba wareegeyso waa ina xirfadaadu xirfad fiican tahay shaqadaadu shaqa fiican xirfad qofku professionka wuxuu professional ku yahay u yaqaano xirfadiisi weyaan xirfadana ku dadaal dadka adduunka booska aad ka joogo ka fikirana ka feker ilaan biniaadamka waa muminku waa ka sareeya hada jeer oo min xirfatin mahinatin yani shaqa xun ah aw amase khallatin ay khaslatin ba ujeedaay dabeecad iyo sifo radiatin liidata kalcujibi oo kale maalan layaa isla yaabka binafsi naftaa isla yaabka naftaada maata cujbi ku abuurto facaltu kada adrafaafaanka iyo walriyaa isususka iyo walbatali isla qabweynida batalku waxaa laha dafcu lxaq ha xaqaa ka maasanka ka taagudiida iyo walkhuyalaa ila waa soo marna sooma ah, waxaan ii waa isla yaabka qalbiga dushumku ka muuqdo sida laafiyoodka iyo xarakada dhaqaaqa iyo khiyaraadka iyo waxtiqaar aakhirina kuwa kale laliid dadka kale laliido takaburka waya dadka aan liido inaad dadka haysto ah, ixtiqaar alaakhirina dadka inaad haysto dad kale aan liido ayadana waa marab waya eh, iyo wakashyaan mawaatin ariya meelaha oo raybka shaki ka jiro inaad geshid ذكر مواطن الريح وغشيان دلال عاد قشيد يعني مواطن الريح ميلها ريب وشكك مواطن الريب وجمعي بوصصت لغا شكسني هذا آه ترى مثلا طالب علم على عرقي بار خمر وعلى وصفنية والله وهبل وبارك تسوي كذا على ضمانت خمر وعلى هذا يوم كرامك إلى والله ما أفضل استيقظ هبل دعوة هبل ويري آه. سامع laakiin waxa weya waxaad gashay goos shaki baad ku jirtaa maarta ah, walow adigu niyadaada adag ku taalla lakin ninka ku arkaa muxuu leeyahay ah, disko meel ugu gashay markaas leedahay nin baa kasoo qabanay ah, laakin waxaa taas ma soconays waxaas dhigta oo shaki baa isgelisay maarta nabigu wuxuu safiya habeen asagoo haween la taagay xaaskii safiya ayaa laba nina soo agmaraa saxaabiga markay arkay nabiga haweenatan ninba ordeen markaasuu nabigu uri calaa ruslikuma inaha safiy war ayar u soco waa safiy waxaana taaganahay muxuu diidayay inay shaki ka qaadaan nabigu haween bula la taagnaynaaye marka adigu haddaad boos shaki isdhigto haddee booska waxay kugu yimaad baa ka mas-uulta adaa ka noqonay marka daabcin waxa wey waa inuu shaarkiisu nadiif yahay aan meelo shaki usan isdhigin sida sidau yihahdo nabigu yiri inaha safiy marka waa shakiga kbasha ka baa ka saartaa waqashyaan mawaatin ariyb yani amaakin rayb washak laa taqif amaakin hadi markaasaan dadku kuaga hadlay laftigaada ku xaman oo diintaada waxba loo gaarsiin garana iska ilaali hada adab waa adab aada iyo aad u wanaagsan oo min aadaabi aalib kamid ah soo gaabinay xoogay aladab taasic min aadaabi aalibi fi nafsihi ee adabka sagaalaad oo min cadaab taali fi nafsihi huwa tamatucu bikhisaali rujuula ninku qofku inuu ku raaxaysta daalibcilmigu waa inuu ku raaxaystaa tilmaamaha ragnimu leedahay alrujuula waxaa laga keena ishtiqaalkooda alrajul nin maxaa la yihahdaa yani raggu sifooyin bay leeyihin anaga markaa ada somaaliga dhehn carabi waa lamid wada carabiga inahu rajul baa la yihah waa rag weya ah. yani looma jeedo nin kasta ninkaan waa nin rag ah markaan waa rag wayaan ku ihaada wuxuu leeyahay khisaal gaar ah iyo wuxuu leeyahay tilmaamoon u gaar ah ragga u gaar ah. haddaan a qur-aanku ragga maaragtay sida uu akhlaaqda u sheegay raggu waa kuwa waxtarka ah diinta iyo dadka iyo khayraadka gaarsiiya wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala horta ma rag mooyaan wixii wax qaadi jiro diinta faalmin jiray rijaal bi ahay maa oo sifooyinka ujuur bay waxaa kamid a ah sidqu lwafa la fuliyo oo ballansantaa magarata min almuminiina rijaalu sadaqu maa ahadullah caleyh ah, rag maa garanaysa ballan rajulnimada keenaysa waxaa kamid a ah ragnimada ragnimada inaad nadiif tahay macaasida iyo dunuubta waerxm fiihi rijaalu yuxibuuna an yatadaharu wallahu yuxibu lmutahiriin ragnimada waxay keenaysaa yani waa adduunyadu inaysan ku mashquuliniy carabkeeda aad ka dal wareegani maa se taksioo kale addunyada aad ka dal wareegani aad itinkaaga mustaqbalkaaga taqa rijaalu laa tulhiihim tijaaratu walaa baycu can dikr illah waiqaami salaa marka akhlaaqu rujuula akhlaaq la yaqaano waya ee wuxuu leeya ninka taalibu cilmiga ah waa inuu rag yahay rag rag waa inuu yahay marka waxaa laga baahan yahay inaad tilmaamo ragnimo leedahay siaad nin waxtar ah addunya akharo ah saasuu kuleeyahay tabatac bikhisaali rujuula ragnimada calaamada ay leedahay waxa weeyaan ku raaxayso waha lagaa helo markaasuu sii fasiraya wuxuu leey eh, raxmat ullahi calayhi tamatac ku raaxayso bikhisaari rujuuda ragnimada maartay calaama eh, tilmaamaheeda oo min ashajaacati geesinimada geesinimo xaqa oraa dhihitaankiisa difaaciisa yani waa geesinimo weya qof geesinimo fi maydaan alxarab ibn xasan wuxuu ku qeexay shajaacada geesnimo waxaa la yihahdaa badlu nafsi lildawdi cala addiini walxariib naftaada aada ku bixisid difaaca diinta iyo sharafta muslimiinta iyo qofka baahan iyo dhibaatadu haysto iyo qofka kusoo maaratay magan gala intaba magaranaysaa iyo inaad dulmiga nacdid iyo wixii lamid a ah. kaas waxyaala fara badan si ilaa geesnimada magaranaysa cumar ibn khadaab baa wuxuu yidhi ina a-shajaacata waljubna gharaa'isun fi rijaal geesi hayaynimada geesinimadu iyo fudaynimadu waa wax ragga maaragtay lagu dhejiyo lagu ka wax lagu muday weyaan dabeecad asal ah ayaa ragga u leedahay bud garanaysaa raqaarkood geesinimadooda markaad fiirisid waxaad arkaysaa maaragtay qofku inuu ilaahay wejigiisa ku dagaalamayo diintiisa difaacayo qofka gees geesiga lakin fudagiisu aabihiis waa ka cararaab ah, iskadaaf ma geesi ilahi baa dadka kala siiyey cumar cali bin abi aalib oo geesnimaa caan ku ahaa ayaa waxaa lagu uri idaa jaalat ilkhayru fa ayna matlubuk farduhu hadday wareegaan dagaalkuma axdasgeliyo arrinta xumaato xaggee baan kaa doon doonaa baa lagu iri markaasuu xaysu taraktumuuni meeshaad iga tagteen igasoo doon ah, yani in cararo dabajeediyo cararma ay uga jeedaan marka shajaacadu waa anwaac weyaan waa inaan kala ogaanaa tahawurka iyo shajaacadana waxa weyaan isma laha waxna tahawur baa la ihahdaa waxna shajaaca la ihahdaa tahawurku waa madax falluuqnimo meel xuma iska tuurto a ayaa la yidhaha tahawur baa la ihahdaa geesnimo maa meel bala macasa tur waxa wey waa waa tahawur weeyaan sida ay u tahay maaragtay infaaqa iyo bixitaanka le sakadu waxay udhexaysaa laba radiino mid xun iyo mid wanaagsan rabaad udhacaysa maarata inaad gacanta waxaa laba radaa ujeeda waa inaad xoolaa saas u haysato inaad gacanta dhafiido waxa weeyaan eh, sakrinimada udhacaysa ah. sida qur-aanka ilah yii walaa tajcal yadaka fii cunuqika walaa tabsudaha kula lbast waxa weeyaan sakhinimadu waa inta udhaxaysa saasna lagaama ogola saasna laguma ogola haddaa rabto sakrinimadu waxa udhacaysa saas inaad tirada wax kastaba lagaa gacanta ka buuxdo iyo saasaata wax kaso ku dhegto markay munaasab tahayna bixi markays munaasab hayna hayso shajaacadu waxay u dhaxaysaa jubni iyo doqonnimo iyo feenimo hoos lagana ka cararto marki lagu cartuulaymana cararto iyo inaad maxfallo noqoto markas iska tagto markas macala gasho labaduba laba radiino laba xawayaan geesinimada marka waxay u dhacaysaa markaad munaasabta inaad maarata geesi noqoto waa geesi noqota meesha gashaa markaysan munaasab ahayn labaanaad maarata aad ka joogtaa geesinimadu laa tatabanu liqaa alcadow wasal allah alcaafiya faida laqaytum fasbunus ma cadow marxa inaad geliso maarata inaad jeclaato geesinimada lama yidhahdo waa inaad qaada qiyaastaa maxaa meeshan ka dhalan karaa waa inaad kaartayda qaata waa dhinac kale ka fiirsaa hadi hiya shajaacada sharciga loo jeeda sas weyaan ee madaxka noqdhimo iyo madaxta tuurka iyo ha isbiimeyn meel kasta isbiimeyn taasu geesnimo maa waa nooc ma tahawul wey tahawul baa ihahda markaa wakti hadalka ubaahan tahay waktiga xasniga ubaahan tahay waktiga go-aanka ubaahan tahay waana garan karaysaa isticmaal garanaysaa mahad jee noocaas baa ayaa loo jeedaa marka maalifka kuley raxmatullah caleyh waxaa isku qurxisaa maarata khasaara rujula min ashajaacati ah geesinimada waa al rujayaasha lagu yaqaana geesinimada ma hadalka la socoto ama falaha noqoto ama garanaysaa ama noocyada dhammaanteed iyo wa shiddat lbas baska daraantiis yan lagu adkaado fi lxaqi xaq qof inu xaqa maato qof ku dhegan yahay xaqana uu yihahdo iyo wa makaarim alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan waa geesnima wey ina akhlaaq wanaagsan leedahay waxbixitaanka deeqsinimada difaaca masaakiinta uhelinta xaqa xaqa dhihitaankiisa inta dhammaanteed waxa weyaan min shajaaca geesinimaoda kamid taah qaarin akhlaaq iyo walbadli bixitaanka fi sabiili macruuf wanaagga wadadiisa aad xoolaha ku bixido lafti nafta naftaada inaad ka awood bayda nafta xajaasha addunyada xoolaha badli nafsi walmaali walcilmi waljah intaba geesinimay kutusinaysaa wanu geesiya xoolaha bixiyo nafsi yabdul maalahu wayabdul nafsahu wayabdul cilmahu waljahahu fi waqti yani daruura fi waqti alxaaja intuba geesnimo wey marka geesi noqo oo calaamadaha ragnimadu leedahay ha lagaa helo xataa tanqadica ilaa ay ka go-do duunaka adiga sokadaada daalibocilmigo aamaalu rijaali ragga hididiishi yani rag kale ka dheera lakusoo qaban wey xataa tanqadica duunaka aamaalu ah rijaal ah, bimacnaa laa yahtamu axadu an yasbaqaka biha saddex qof isku dayo akhlaaqda kaga dheer ah, ah, rijaal wa anta fi saf lawal ah, akhlaaqdaas dadka dheer xataa tanqadic dunaka amaal rijaal wa calayhi hadday saas tahay kugu buuriyay akhlaaqda wanaagsan ka digtoona nawaaqidaha waxyaalaha buriye ka digtoona kitaabka muxuu ibn alif kitaabka soo bilaabay muxuu nagu yidhi waxaan sheegi doonaa aadaab nawaaqiduha ayuu nagu yiri moog tahay akhlaaq sayi aadaab baan sheegi doonaa ay kasoo horjeedaan akhlaaq xuma ayaan sheegi doonaa marka siduu ku wadaa marka uu dhinaca marka kuu tilmaamo nawaaqid sheegana iska ilaali buu kuleeyahy maa siduu maa loo soo ballan qaaday saa darteed buu ku yidhi wa caleyhi faxdar waxaad ka digtoonaataa nawaaqidaha akhlaaqdaas wanaagsan soo sheegna waxyaalaha ka soo horjeeda oo min dacfi ljash oo qalbi qalbi jacayl ah qalbi jilaac qalbi jilaac dacf aljeshu huwa alqalb waqiila annafs baa la yihahda maa inaad noqotid maaragtay ninku waxa weeyaan raabid ljesh waa ayaa la yihahda rajulu yani raabid ljesh wa rajulu daciif ljesh qofkaana waxa weeyaan waa qalbi nina waxa waa laaa nin geesiy isagana maarta marka kale wey marka hadalka hadda sheegin oo kale waa niska boolaha noqon cidi timaadaba maarta ka carra cida ah, ceysato waxaa la yihahda maarta hora ka carray ya kaas horanimo ma shajaacadii kasoo horjeeda marka dacfu ljeesh waxa weya dacfu lqalbi wannafs jabanu fi lcidid ah, inuu qofku jamac wax kasaga cararaya iska ilaali na noqoto iyo waqilati sabri oo min qilati sabri ah dulqaad la-aanta waxaa laga rabaa maaratay sabarka iyo dulqaadka min suga ina noqoto duruufo adag imaani dabayshu markay soo dhacdo duruufo adaga geedka midka aan meel ho jirin horey u tuftaa dabayshu marta laakiin geedka dhulka xoog u jiraa si kastay daba dabayshu u garaacdo maarata lama tuuri karay qofka sugan oo haabitka oo qalbigiisu cogolaya waxa weeyaan fitanta iyo dhibaatooyinka waaweyn buu maarta ay u ugegsadaa o dulqaataa maarta oo waqilat sabri ah wa dacfi lmakaarin oo min dacfi lmakaarin akhlaaq waxtarka iyo deeqsinimada iyo wanaagga taagdaradeeda ah fa inahaa nawaaqishaasi waxyaalaha burinaya akhlaaqda wanaagsan kasoo horjeeda oo taagdarada qalbi qalbi maarata jileeca sabar la-aanta deeqsi la-aanta akhlaaqda wanaagsan qofku u waayo tahdim lcilma cilmigay burburinaysaa ah, tanhaku lcilm cilmigay burburinaysaa liidaysaa wa tardacu lisaana carabkana way goynaysaaho an qawli an qawlati qawli laq ah, can qawlati lxaq wa xaqa dhihitaankiisa ay carab badan ka goynaysaa taqdacu lisaan can qawla taala fiiri cilm eh, qof jabaan ahay xaq ma sheego ah. haddii maaragtay mid mujrim ahoo daalimana u qabsadona waaba daalimka ceyrsanaya maarata ah. isagoo saaxibuxaqi ba udhacaysa majaalka inuu ka tuuro eh, ninka saaxibuxaq ahay maarata nin fudud oo fulari ah oo angeesi ahayn oo xaqa oran karin oo xaqa difaaci karin oo waxtaran ma noqoto hada bimacna anahu yuhin diin yuhin aq baynama laga rabo ninka maata alxaq ha noqdo shajaac maydaan macraka macrakata hilaam ha noqoto macrakat alafkaar ha noqoto inuusan maarata asagoo ku raayo saa darteed ula haduu cilmigii islaamka u xambaaro nin fulayay cilmigaas u dhamato soo ma waa laga raynaya waa laga waa la bibsanaya waa la cersanaya saasuu kuleeyahay fainaha tahdimu lcilma wataqdacu waxay goydaa allisaana carabka can qawlat alxaq xaqa dhihitaankiisa aladiina yubaliguuna risaalaat illahi waana soo marna wayakshawnahu laa yakshawna axadan ila allah marka xaqa taan gaarsiintiisu kuwa xaqa gaarsiinaya ilahi ma cid kala maa baqaya ka helaysa maya cid kale xaqa dhihitaankiisa marka akhlaaqdaasi xaqay burburisaa taqdacu allisaan can qawlat alxaq wa ta'kudu way qaadaysaa way qabanaysaa binaasiyatihi naasiyati alxaq ilaa khusuumihi cadowgiisa ay maaratay bay waxay ugelinaysaa fooda inta qabato xaqa ay cadowga maarata gacanta ugelinaysaa yani cadowgaa qaalib noqonaya wixii fooda lagu dhigo idaa basarta insaan binaasiyati bimacnaa kaanaka istadlaltahu qofka waxa weyaan fooda hadaa qabato waa iska hogaansamaysa waa duleynaysaa macnaa ujeeda xaqaa duloobaya oo cadowgu gacanta u gelaya markaas xaq ma yaala meesha ragga xambaari lama xaq uma socdo keligiisa rag baa sida ragnimada markay ragnimada waayaan xaqa sida ma garanaysa dad fudud noqdaan dad maarata iska jilicsan noqdaan dad fulayiina noqdaan xaqii waxa weeyaan cadow baa maarata gacanta u gelaya markaa saas wuxuu ku kuleeyahay samayn wataakudu bin wataakudu way qaada way qaadanaysaa way qabanaysaa binaasiyati naasiyat alxaq xaqa foodiis ilaa khusuumihi cadowgiis cidala dooda dooda kula jirta waa cadowgeeda fi xaalatin waqti ayuu cadow gacanta u gelinayaa talxa talfaxu ay leefayso bisumuumiha yani holaceeda ay ku leefayso nawaaqishaasi fii wujuuhi saalixiina wejiyaalka dadka wanaagsan oo min cibaadihi ilaha adduunyasa ka mid a ah. yani waxaa ujeedaa arrintaasi akhlaaqda xume waxay duleyneysaa dadka ahlucilmiga ah iyo xaqii bay duleyneysaa marka wuxuu ka dhigay in ahlulxaqi gubanayaan oo wejigoodu ayna dame o leefiyo macnaheed waxaa wey waxaa dabar go-aya diintii iyo xaqii iyo iyiyo xaqaaqidii baa dabar go-eysa haddii ay noqdaan dadkii qaadaya xaqa ay noqdaan dad maarta jubanaa noqdaan idaa saara alxaamilun xaqa jubanaa fa ina alxaqa yadhab nacam yadhab leanna ragga xambaari lahay geesnimada lahay waa dhamaanaysa saas ujeedaa cadahadalka markaasuu leeyahay wataqdacu lisaanahu wa taakhudun binaasiyatihi ilaa khusuumih fii xaalatin bay qaabaysaa xaalad oo talfaxu ay leefayso bisumuumiha yani sumuumta waxa laha sumuum naar holaca naarta ayaa la yihahdaa hadda laakiin waxuu uga jeedaa akhlaaqda xun miraha ka dhashay dabka fii wujuuhi saalixin dadka wanaagsan wajiyaalkooda oo min cibaadi ilah addoomadiisa ka mid a ah. dadkii toosnaybaa ah, maa ayaa duloobaya akhlaaqdaas marka waxay ka dhigaysaa fulanimada ah inay muslimiintu duloobaan waana maanta maanta haysatama caalam islaam aladab alcaashir min aadaabi aalibi fii nafsihi adabka tobnaad oo aadaabi aalib fii nafsihi kamid a waa hajru tarafu masalada hadda xooga ka tilmaana weya in maarata qofka uu iska dhaafo waxaa la yidhahdo tarafuha raaxraaxaysi nimcaysi raashin kale u fiican aada cuntid oo gaari kale u fiican fuushid oo iska ruugtid oo iska magaranaysa iska marwaaqaysatid oo yani waxa weyaan iska hurdid oo iska jiegto habada maalin ah, waxa weya tarafug baa la ihahda maanta iska iska barwaaqaysto waxa weya cilmigu wuxuu ubaahan yahay juhdi iyo soo jeed iyo daal iyo noog iyo mudaakaratu leyl iyo ay ubaahan yahay laakin waxa weeyaan iyo tarafa laa yujni cilma dabiicatan haa isticmaala jamiici rufaahiya marka waa iska raaxaysi waya barwaaqaysi iska ilaali hada daalibcilmka daalibcilmiga juhdi iyo iyo dadaal iyo iyo cilmi akris iyo raacasho iyo ku-cesasho iyo baaritaan ubaahay iyo mudaakara laguma gaaro cilmiga maarta tarafu laguma gaaro maa ogteed cilmi kasba saas waya marka waa hajru tarafu raaxaysiga barwaaqays raaxaysiga ka hajir maarta iska guy lagu oran maayo wax yar waxa raacaysan laakiin noloshaadaysan noqonin markaasuu laa tastarsil yani waxa weeyaan laa tastarsil ha isku shubin hadabageli ha ku fogaani laa tastarsil ha ku fogaani fi tanacumi barwaaqaysiga iyo warufaahiyata raaxaysiga faina albadaadata min aliimaan maxaa yeelay basaasnaantu isbasaastaanku iimaanku kamid yahay ah. inaad ba isbasaasto waa ma garanaysaa adag isnaash naasha markasta ka waran nabigu wuxuu raabay maalin kasta shanlaysto hadaad maanta saddex saac ku qaato intaa shanlaysanayso dhacba iska fiirayso dumarkii kale maanta hor horead hortaagan oo intaad maarata isxatarinayso kalarka fiirinayso digteenka xirayso oo buraada isku fiirinayso nolosha damasku dhamaato a ma shiimatu rijaal ma ah waxaa laga rabaa ma garanaysa inaad fuudahay qultu yaxaati rajul yaqif amaama almira-a kula saacaat yandur yani zayahu kayfa yalbis malaabisahu hunduumahu yufakir daaiman laa yakun rajul lama yakun qalib cigaalkiisa ku lehlehelaa maanta dhama kofisaas u hayo rajul ma aha daalib cilmiguna saas ma waxaa loo baahan yahay inaad maarata xasimo iyo rijaalnimo ragnimo arrinaa ku kala gooshada ma garanaysa hore la dhaqaaqay nabigu saa darta u diiday inuu maalin kasta qofku saas u shaqaysto maalin kasta yana wuxuu diidayaa maaragtay tanaacunka noocan oo kale waqtinimiska isaga ah. mualifku tilmaami doono hadalku in albadaadata min aliimaan xadiisku nabigu tilmaamaya calayh isalaatu wasalaam markaasuu laa tastarsil fi tanacum ku fogaanin raaxaysiga iyo rufaahiyada barwaaqaysiga maxaa yeelay fa ina albadaadata min aliimaan xadiiska badaadata min aliimaan xadiis nabiga weeyaan oo wariyey abu umaama ibn faclaba nabiga uu kor yeeray oo uri dakara asxaabu rasuuli lah sal l slam yowman cindahu dunya saxaabada nabiga ayaa maalin bay adduunyada nabiga agtiisa adduun ku sheegay haddii uga sheekaystan adduunyada yu ceelanaha faqaala rasul la sal l wuxuu yihi alaa tasmacuun alaa tasmacuuna ana albadaadata min aliimaan ina albadaadata min aliimaan yacni attaqaxul markaasuu nabigu ur ma maqlin miya maadnana maqlin miya inay isbasaasintu kamid tahay iimaanka kamid tahay in albadaadata yani attaqaxul xadiidka waa saxiix imaam abu daawud baa suga albadaada rafaafat lhay-a loo jeeda qaabkiisu inuu xoogaa qofka oo basaasan yahay meeshana waxaa looga jeeda tarku tarafuhi watanauci fi libaas inuu qofku usa ku xadgudbin labiska iyo watawaaduc maca alqudra isuu awood wey ayaa mararka qaarkood iska dhaafaya ah, maalin buu maarta iska baahanaya ah, isuu awoodi karama maarata baasto iyo baliis iyo balaayo kale iyo maalin muf iska marsan maa iska laakiin maalinkaas adduunya iska ruug maaha rag ma saas maa n qofku iska yareeyo adduunyada loo baahan yahy isbaro ma garanaysa ragga qaarkood culimada waxaa samayn jireen waxay isbari jireen inay xataa kabala aan socdaan waa soo arta culimada qaarkood ma garanaysa qofku kaba-aan inu socdo bal lugtiisa inuu baro adkaato hadday markasta maarata waaweyn ku jirto si dumarkii baa noqonaysa lugta qaarkood inaa isbartid naftigaaga maratay rujulnimada nooc kamid wey saa darteedaba ayaa maratay inuu qofku mararka qaarka tawaaduco oo isbaro naftiisa inuu bara magaraysa muwaadinta u baahan baa jirta arrimahaas adoo awood u le nicmadagaa diidi maysa nacam wuxuu soo wariyay imaam nasaa-i riwaayadda cabdillaahi ibni burayda nin oo saxaabada nabiga kamid a ah la oran jiray abu cubayd ayaa wuxuu uri kaana rasuul lah allahu alay slama yanhaa can kaiirin min alirfaa nabigu wuxuu diidi jiray alayh salatu salaam raaxaysi badan buu diidi jiray irfaa ataracum warax buu diidi jiray marka arrafahu waxaa loo jeedaa xoola waaqaysiga iyo xoolaha fara badan wixii dhadhexaada dabcan sharcigu ma diidin ah, ma diidin maarta xadiiska nabigu yihi man kaana lahu shacrun falyukrimu nabigu wuxuu yiri maarta qofka ta laakin waxaa loo jeeda marka qaarkood hadii jeer ma garanaysaa inuu hadii jeer maarata qofku oo ku mashquulo looma baahna eh, sidoo kale inuu maaratay isaga dhaba qofaan eh, isnadiifin u noqdan lama doonayo eh, saa darteed buu mualifku raxmatullahi aleyh soo kaxeeyey riwaayadan buu maaratay soo kaxeeyey cumar bin khataab kitaabkiisii oo qoray reer adrabijan oo qoray markaas wuxuu yidhi nacam wakud waxaad qaadataa wakud waxaad qaadataa biwasiyati amiiri lmuminiin muminiinta amiirkoodii dardaarankiisii qaado oo cumar bn khaaab weeyaan radia allahu tacala canhu fi kitaabihi lmashhuur kitaabkiisa caanka ahaa oo ilaa cutbata ibnu farqad cutba ibnu farqad buu u dirayo oo biadrabijan berigaasi meesha la adrabijan ka talinaya manduuliyanka arkan talinaya wuxuu qoray kitaabkii ay u qoray qor-aan u qoray muslimiintu waktigii cumar khadaab bay gaareen adarajaan dukaankaaa markaasuu oo cumar u qoray wa fiihi waxaa ku sugnaaday kitaabka dhexdiisa fi kitaab fi fi muslimiinta xoolaha sii waxyaa hadda dad ahayo inahu laysa min kadika walaa kadi abik fashbac lmuslimiina fi rixaalihim mima tushbicu minhu fii raxlik saasuu ku yidhi xoolaha muslimiintu ay haystaan leeyihiin adiga maaragtay da waxaad ku daashay tabacaa ma aha aabbahana tabiciis maahane muslimiinta iska leehay muslimiintu waxay ka dhirgaan dhirti buu ku yidhi adigu waxaad cuntoo kale nasiib muslimiinta ayaa kamid ah wacelo qore markaasuu la dardaarmay wuxuu ku yidhi waiyaakum waxaan idinkaga digayaa watanacuma iyo raaxaysiga nicmada fiican baan iska barwaaqaysiga idinka digaya iyaakum atanacuma maca atanacum ay kasra tanacum uxadirukum ayaakum atanacum raaxaysiga fara badan idinka digaya iyo wazayi lcajab iyo gaalada labiskeeda idinka digaya azay huwa ashakl almala alkufaar say u labistaan og yihiin iska ilaaliya gaalada maata zayi lcajab marka cajabku waxaa mushkiinta ayay ahaayeen zayguna waxa weeyaan shakluhu shakluhum kashacri walibaasi wagayri dalik ayaa la yihahdaa marka gaalada soo ekeysinana man tashabaha biqowmin fahuwa minhu si xadiiska nabiga alayh isalaatu wasalaam markaasuu ku uri waa zayga wuxuu kusii dararwada qaarkood wacalaykum bishamsi fa inaha xamaam lcarab a ah, sidoo kale ku dadaala qoraxda ah, waa bastuga maarata muslimiinta ah, qoraxda ku dadaala kulma in fiican qoraxda maarata kululaaya marka dhulkaas ay galaya dhul qabow noqday awal waxay ka yimaadeen mugti dhul kulul bay ka yimaadeen rag qabow bay galeen adrabijan dhulka qabow bay galeen markaasuu leeyahay qoraxda sudhiga baastoogini ha qoraxda sudhiga bu garanta waktigaas faaida cumar u dareemay iyaakum watanac wazay lcajam wacalaykum bishamsi fa inaha xamaam lcarab wata wata wuxuu yii watamacdadu watamacdadu waxa weyaan asarkiina hilmaaminina oo kale wey arinka ihaado watamacdadu waxa weeyaan macad ibnu cadnaan oo u asar tirsadaan nabiyullahi ismaaciil kasoo jeeda waxa weeyaan noolaada noloshoodii oo kale buu noolaa jirtay dhaqankii muslimiintu ahaye oo ma garanaysa noocaas oo kale ab tirsada abkiina iyo asalkiina ku noolaada ciishuu caysha macad oo kale weya noloshii macad oo kale noolaada yani caysh alcarab alawal laa tucawidu anfusakum itarafuu ujeeda kati habaranina naftiina yani raaxaysiga waaqaysiga habaranina cayshat lcajal mushikiyada soo noolaa kale hau noolaanina faina dalika yaqcudu bikum cala jihaad maxaa yeelay qofku hadduu iska barwaaqaysto nin duuli kara ma noqonayo askarta madaas waa la laleynaya kamaan doost ah, raashinka lagu yareeya oo waa la baahiya oo magarasa waa la laynaya laakiin nin maaratay caloosha soo kacdo karshi u daleegaya dagaalna ma qaadi karo cidna iska bicin karayo marka cumar wuxuu baqayay maadaama dhulul barwaaqa ay galeen inay maaragtay dhulkaas barwaaqaanka dhex galaan ay awoodi waayaan jihaadkii iyo sababee daraaddeed maarata ay usoo baxeen sababtad waxay ahaayeen asal laylsan oo fardooleya oo lasoo tababaray oo mujaahidiin oo maaragtay maxaaribiin oo liyaaqa iyo awood iyo jir dhisan lahay ahayn laakiin hadday galeen ardulcajab oo dhul qabow oo iska barwaaqa ay tageen ay iska cunaan oo iska cabaan oo magaranaysaa eh, caloosha buurato waxba ma dhaqaaqi karaya meeshasa ku dhamaanaysa ah, hadi sayantaho cumar wax uga digayo taas kale weya raganimadeyna ah, markaa maamide noloshiibi ku noolaada buliya maanta hadalka saas ujeedaa e, waa ta tamacdadu saas ujeedaa macadkiini u abtirsado sidiina haysta maata tamacdadu wakshawshanu min alkhushuuna waxa weeyaan adadkaada adadkaadu waa marka liyaaqadii yani jirkii laylsanay waxtarka ah khushuunadii tarafud dadka muxuu ka dhigaa sia maalinta noo sheegi doona atarafud yusabi linaasi tacanuf inay sida dumar oo kale maarta gacmo jirjirisad iyo luga jirjirisad iyo socod maarata laafya dumareed oo kale iyo waxau keenayaa mushkilad weeyaan tarafud a waxa kuleeyahay adaygiina haka teginina iyo ragnimadiina sida ahaan jirta masle waadix jiddan nolosha xagga raagib uga tagaa tarafud marka wakshanshan buu leeyay markaas war afkaar adeegiini maarata ka tegin eh, asluhu eh, riwaayadani ama qoraalkan cumar uu qoray asalkiisu wuxuu kusoo arooray maarata saxiixeynka kusoo arooray wa calayhi nacam wa calayhi haddaan saas qabanno faswarra warniyahu ka fogow faswarra bimacnaa ibtacid daalibcilmigu faswarra ka fogaw can zayf alxadaara xadaarada maarata beenbeenteeda zayf w waa ka jira maa waxaan xadaarada iyo moodooyinka iyo lagu sheegayo waa faa-idaa maane xadaarada ujeeda waxa weeyaan aa raaxaysiga adduunyada ma garanaysaa raacaysiga kala gedisan maanta magacyo kale loo bixiyay iska ilaali maanta zayf alxadaara xadaara beenbeenteeda iskusi berberi raqeeda beenta ah fainahaa xadaaradu raaxaysigeedu yuanisu ibaac dabeecadaha dadka ayuu dumarka dhigaa dabeecadaha yuanisu ibaac ee yaliinuhaa waa ujeeda yaliinuhaa kal inaaf si dumar oo kale ee ujirciyaa dhadib oo kale ka dhigaa maaa dabciga oo dad jirjiricsan oo waxba aan qaban kara yuanisu ibaac wa yurqi wuxuu raarciyaa alacsaaba seedaha ee raarciyaa markaadhereegto magaanaysa soo hogaanay iska noqonaysa oo iska dheeba madaxa kor u qaadi karo kuulayn oo waxtar ahayn oo fa waxa wey muqil asaab day wuxuu ka dhigaa qof layin aho waxba aan qaba karin ayay ka dhigtaa dabeecadaas bay leedahay raaxaysu iyo xadaaradu cuduro fara badan waa ka dhasha cayilka iyo dhiikarka iyo magaranaysa kaadimacaa shakor iyo balaayada waa ka dhaarta waxyaalahaas ay leeyihiin sia la ogyahay yuanifu dabaic bur dabeicada ma dabciga bini aadamka ayuu maaragtay dhadigeeyaa wayurqib wuxuu raarciyaa alacsaaba seedahana waa raariciyaa wayuqayiduka wuxuu kugu xirayaa bikayd alawhaam malomalo xarigeed ayuu kugu xirayaa yan ujeeda kayd alawhaam maxaa ujeeda salooyin badan baa iska kaartaynaysa dhulkan iska sii noolaanayso iska raaxaysanayso been been baa ku noolaanaysa riwaayad ee ku noolaanaysa iska sii noolaan balangaranaysaa intaas sano soo socota laakin ad gaarayso magaranaysa kusoo socda magaranaysa marka waxuu kaaga dhigayaa nolosha ayuu been kaaga dhigaya salaad ay ku noolaanaya aad ku noolaanaysa been been dhaanteed ku noolaanaysa yuqayiduka wuxuu kugu xirayaa bikhayd ilawhaan khaydku waa xarig dunta lagu xiro oo malamala ay ku bixinaya dhulka kugu waarinaya marka adugu waxa weyaan meelahan ka daba wareegayso wayasilu way gaarayaan almujiduuna kuwii dadaalayana liqaayatihim ujeedadoodii bay gaarayaan raggiina waa kaa taga markaas ah, intaad timaha shalaysanayso oo ma garanaysaa tvga hor fadhido oo ma garanaysaa iska ciyaarayso raggii rag ahaay ma rabay maarta aya ujeedadooda gaadgaadhan marka adiga waxay kuu xiraysaa wahaan beena dhulkay kugu dhejinaysaa in dhaqaaqaya wayasulu way gaarayaan almujidiina ku dadaalaya liqaayaati ujeedadooda wa anta adiguna walaal anta adiguna lam tabrax aada ka suulinin fii makaanika booskaaga intaad booskaa ka tegin rag fara badan baa kuhelay adigoo weli dul fadhiya rag baa jaamacada ka baxaya rag baa mutacalime noqonaya rag baa cibaadaysanaya rag baa waxtar noqonaya waanta ma barixta fi makanika adigoo weli meeshaada booskaaga taaganta yaana waa kusuraysaa nolosha raaxaysiga tabatu waa iska hordaysaa waa jiiftaa waxba qabsan maysa ragna waaba tageen ujeedooyinkii bay gaareen waa bislaadeen ahlu cibaada noqdeen waxyaala fara marka kaas ujeedaa wayasulu way gaarayaan almujiduuna ku dadaala liqaayatihim ujeedooyinkooda wa anta wadxaal anta aduna lam tahu waxaadon ka suulin fi makaanika mashquulun aad ku mashquulsan tahay oo waktigaagiiba maarata u qaatay mashquul aad ku mashquulsan tahay bitaanuqi fi malbasika dharkaaga inaad ku xisid aad ku mashquulsanta cama ma khasas liana tanacuma bilibaas dharka maarta suqurmaarta lagu nimcaystaa tanacumka gudaha waa ka sokeeyay marka aduu dharkaagiibaa maarta intaad khamiis bedelayso iyo intaad shaar bedelayso iyo intaad koob kab iibinayso iyo intaad moodo ku mashquulsan tahay raggi waaba tagay maarta wain kaana minha shiyaatun laysat muxarama wain kaanad haba ahaatee minha tanacumkaasi shiyaatun alwaanun wa anwaac weya shiyaad yani noocyaal laysat muxarama aan xaaraam ahayn walaa makruhatan ana karaahiyan haba jirta e laakin laysat samtan saalixa laakiin qaab wanaagsan maaha yani wado toosanoo wanaagsan maaha laysa samtan saalixa wlxilyatu fi aahiri isqurxinta dusha sare ah kallibaas sida lebiska oo kaleeto cunwaanun cunwaan waxay u tahay cinwaan calaa intimaai shaksi shaksigu meesha uu aftirsanay intimaa shaks calaa intimaai shaks ah. shaksigu meesha u aftirsanay ahwa min alcuqalaa ahwa min alculamaa ahwa min aladiba ahwa min labisku iyo uniformku qofka wuxuu kutusinayaa meeshaad kasoo jeedo ah, ayuu kutusinayaan kulli maa marka had jeer qofku si u labisto ayay ku xiran tahay labiskiisu waa qayb buudayn buu kuleeyahay sida la ogyahay wuxuu leeyahay haddaad aragtid maaragtay nin oo maanta wata oo kamiis wato oo masaajid kusocda koofid wata ah, maasha allah hoostiisna qurxinayo dusha uqabsada hada aatee maanta mid dhoor leh birawa qajaaq leh ama dhoor samaystay ama meelaha xiirtay maarata waxaad ku garanaysaa mesha ku socdo ama dhoor reeraya mesha ku socdo arkaysa hada yantami jamaacada luusanba uu ku socda soo maa marka lebiskaagu wuxuu xadidayaa xaggee baa ta gruubkee ka tirsanta bimujarad daayarta markaa guntankaa fiirso labiskooda ku kala garanaysa haddoo mid dabada kasii dhacayo ah, dhexda barada dhexda ka xigto si walaaba maarata meel ka doodayo u socdo <laughs> waad garanaysa meesha ku socdo ah, yuxadid intimaa xaggeeba ku socdaa ah, marka dadka waxaad ku garanaysaa labiskaagu wuxuu kuu sheegayaa xaggee baa tahay yaad kamid tahay gurugaa ku jirta iska ilaali buu kuleeyahy marka xaaraan ku oran mayno waxyaala qaarkood laakiin haddana waxaa kutusanayaa gruubkaaga u labiskaaga kutusaya wain kaana minhaaba ka noqda shiyaad alwaan yani nuocyaal oo laysat muxarama walaa makruha aan karaaye ahayn aan xaaraan ahayn laakin laysa samtan saalix qaab wanaagsan maaha walxilyatu fi daahiri quruxda dusha sara ah, ka libaasi labiska ah calaa intimaa shaks shaksigu meeshu aftirsanay gruubku ka mid yahay ayayna tusinaysaa maarta bal taxdiidun lahu maya waxaybaa xadidaysaa qofkan aaminaadiisa wuxuu yahay taxdiidun lahu may waaba xadidaysaa wahal libaasu labisku miyuu yahay ilaa wasiilatu ilaa wasiilatun ilaa wasiilatu tacbiir waa qaab qofku uga sheekeeyo can adaat daatadiisa maaa a wasiiladu waa wasiila qofku ku tilmaamayo daatadeedu maxay tahay saas qorsama wahal libaasu labisku miyuu yahay ilaa wasiilatu wasaail oo min wasaa'il tacbiiri waxyaalaha lagu cabiro can daati qofka daatadiisa dharka wuxuu kuu sheegay qofka wuxuu ku cabirayaa daatadiisa kuu sheegaya muxuu yahay nin baa kusoo maray ehm, nacam nin hadduu kusoo maro engineer as leedaha ama waa shaqaal oo kale oo surweel ku wata oo kale waxa waxooga waxweyn ihtimaam weyn siinmaysa leanna ninkaas iska odan iska caamay laakin waxaan kusoo maray sheekh ku dhegan badalon ku dhegan badalo taywada cabdi fulan oo imaam fulan oo caalim fulan la leeyahay kan waxa weyaan waxaad garan karaysaa miisaankiisu intuu la egyahay intimihiisa ma garanaysaa waa aad bay kala duwan yihiin marka qofku qof walbaba boos buu leeyahay booskiisa xadidaya qofkaani itijaahiisa intimahiisa u leeyahay ayuu labisku cabiraya wuxuu ka cabiraya qofkaani waa cinwaankiisii weyaan markaasuu mualifku kuleeyahay bal taxdiidun lahu wa libaasu ilaa wasiilatu tacbiri can daati darku wax kale maa wuxuu cabiraya qofka daatadiisa askariga labiskiisaan ku naqaana askariya ninka dhakhtarka ah labiskiisaan ku naqaana dakhtariya ninka caalimka ah, hay-adiisa dharkiisaan ku yaqaana marka cid walba waxa weya labiska waxa weeyaan intimaar u leeyahay ninka baadariga oo tarakarka ah ka yahuudiga labiskiisa ku garanaysa garanaysaa xaaqan lebiskiisa garanaysaa dagaal waa lebiskiisa wuxuu cabiraya marka ka siiqsiiqa waxaad ku garaysaa lebiskiisa waxaa leedaha leedaha waa saas weya marka lebisku qofka xaggee buu ka jeedaas muxuu yahay maarata ku tilmaamaya marka waa waa tacbiir can daati shaks saas maarata daatiisu lebisku loo sheegay nacam fakun si ahaw daalibcilmiyo xadiran mid ka digtoo fi libaaska lebiskaaga fa inahu yucabiru yucabbiru wuu tii sheegayaa likayrika adiga cid aan ahayn ay wuxuu u sheegayaa can taqwiimika qaymayntaada adiga ah, wax lagu qaymeynayo waxa kamid a ah labiskaaga ah, taqwiimika u sheegaya fil intimaam meesha u aftirsanayso iyo watakwiini waxaad ka kooban tahay ka samaysan tahay wadowqa dhilinkaaga meesha u ilanayso intaba waxa ugu cabiraya fakun xadiran fi libaasik fa inahu ay libaas libaaskii yucabiru wuxuu sheegayaa likayrika adiga ciddaanka ahayn can taqwiimika adiga qiimayntaada fi lintimaai liajli intimaa meesha oo abtirsanayso darteeda iyo wataqwiin liajli takwiin yani waxa weeyaan waxaa ka kooban tahay iyo wadawqa dhadhanka meeshaad ka dhadhaminaysa maaa meesha ka biicadayso ayuu ogyahay multazim iyo qofaa multazim yahay qof isgaarsin qofaa isgaarsinayn intaba labiskaaga ayaa tilmaamaya meeshaad ka timid takuinkaan waxa wey waa tarbiyadaada meesha lagaa soo unkay oo ka timid oo lagaa soo tarbeeyey ad ka soo caabtay iyo intimaaga ma garanaysa labiskaaga ku tusanay ado walihaada sidaa darteeda qiila waxaa la yidhi oo dadku ay yidhaahdeen alxilyatu quruxda oo fi dusha sare ahatay tadullu waxay kutusanaysaa ama lebiska sare oo dusha sare ah waxay kutusanayaa calaa maylin fi lbaatil iilasho oo xagga qalbiga ah من تشب مسؤول سمع إلى من أحب شخصا يعني يتشبه به قفل قفل وتشعلاده وسوء كيسية آه. وأنا عادة المات أنا قال لبس كسرة وحكم تسمى هتعش وأنا أساس آه شيخ شيخ الإسلام يعني كتاب كيسة اللي يقال مكو كهلا كتاب كيسة معناتي عانكا أو gaalada in la khilaafo oo gahanlahay maanta mukhalafat asxaab jaceyb iqtidaa salaat mustaqima mukhalafat asxaab jaceyb mas-ashan waa mesha kasoo guuriyay aad buu marka u sharaxay uu ka hadlaya qofku qalbiga wuxuu ka aaminsan yahay dushiisa ka muuqda kullu inaan yadaxa maa fiih wuxuu qalbiga jecel yahay ayaa dushiisa ka muuqda qofka shimbiruhu shimbira oda la duulaa qofku qofku maarata jecel yahay isu ekaysiiya ilmaha maarata michael jackson siskol istamaa labiskiisa isku dayaya maarta haddaa kuwa banuun la ciyaara mid banuun ciyaara su isku libisana barkamaha watulka lu gooba maarta ah, su libisana magaranaysaa leanna waa jecel qalbiisa ku jiraa ah, markaasuu dayana qofka nabi maxamed jecel wuxuu fiirsadaa manaam muxuu ku libisan jira waa isweydiinaya ah, qofkii ma garanaysaa mooda gaalo gooliy moodadina maxamed maxaa gooliy qofkana maxamed jecel alayh isalaatu wasalaam marka qofku waxau qalbigiisa ku weyn buu lebiskiisana isugu ekaysiiya had xaqiiqad jirto psychology a ah weyan qofku dushiisa sara ka muuqanaysa maarata qalbigiisa ku jira ayaa maarata siisoo kale u socdo hataa adad aragta ninka macalinka jecel asaga inuu jilo isku dayacato xaggiisa hadda marka quraada dadka qaar quraada jeceliyi mid qaari hebl iska dhiga mid qaari iska dhiga maxay kan ka helaa macnaheedu kuhaysa kuhaysa bay ka helaa sidoo kale u hadla kookubadda ceerka kuga cadaanay marka qaabkooda iyo dhaqaaqooda iyo labiskooda dushooduba waxba waxuu jecel yahaaba ku daydaa qofka marka qofku waxau yiri alxilyatu fi daahir labiska dusha saraax ah, tadullu waxay kutusinaysaa calaa maylin iilasho oo fi lbatin hoosta jacelka ku jira dadkuna yusanifuunaka adiga waxay yani kugu sanifayaan qaanaday ku gelin lahaayeen waa qaanad hebel iyo qaanad hebel waxay kugu sanifayaan min libaaska siaad labisanta ama qaanadaana ku jirta ama qaanadaana ku jirta ama gruubkaana tahay ama gruubkaana tahay hagay ka garanayaan fi libaasi labiskaaga maqanaysa wannaasu yusalifuunaka min libaasika dadku way ku salifayaan yani gruubkaa tahay ah, waxay kugu darayaan min libaasika labiskaaga bal ina kayfiyata lubs xataa qaabka ad u labisanayso tucdi linaadiri qofka ku arkaya wuxuu siinayaa tasniif allaabisi qofka libisan nooca uu yahay ayuu maarka siinayaa tucdi naadira tasniif allaabis min arasa min min arasaanati inuu yahay qof isgaarsiisan iyo watacaquli qof caqli leh inuu yahay habka u libisan rasaana watacaqul aw atamay eh, muxuu ku yidhi aw atamashyuk inaad sheekh sheekh iska dhigayso sheekh iskala dhiga inaad tahay lebiskaaga lagu garan karaya ma fican tahay shuukhda ku dayatid ahlukhayrka ku dayatid lebiskaaga marka inaad sheekhnimo ad jeceshahay ayay kutusinaysaa habkaad magaranaysa ku lebisanayso inaad nin caqli la tahay dharkaas doorasmaranayso laakiin haddaad artid maarata mid iskaash iskaashan kala nooca gasha mid gasha ma tusinaysaa isgaarsiin ahayn Ah, mid lagu kor utaagan soo baxo waxay kutusinaysaa caqliga iyo dawqa laftigiis labiskaaga u yaqaana ah, oo kutusinaya nooca uu yahay wuxuu kutusinayaa eh, dadku saas kugus bal ina kayfiyata lubs habkaad u tucdi way siinaysaa linaadiri qofka ku arka tasniifa laabis qofka labisan nooca uu yahay ayay siinaysaao min arasaanati xagga rasaanahu watahbut walkamaal qof sugan oo dhamaystiran yahay watacaqul caqligiisa aw tamashyu aw tamashu inuu shiik shiik iska dhigayo iyo waraxbanati inuu ahlucibaada iska dhigayo ah, lebiskaaga laga garan karaysa oo lebiskaaga marka laga garto ayaa waxaa leeyahay ninkaan alla ilaah waa nin wuxuu okeysiya dadka culimada ahlu maarata cibaada una gaari doona qofka markausu okeysiyo aw itasaabi ama maarata caruurnimo si carnimada u lebisato asabwatu aljihaala alfutuwati wallahwi min alghazal wa minhu tasaabi ah, iyo lebiskan waxaa ka muuqanaya inaad carurnimo tahay ah, sidaad u lebisato hadda saan sheegan oo kale nin weyn oo hadda aragto ma garanaysaa si carurta ulebista maxaa kusugasaa inuusan maarata carur ah, eh, nin dambeeya uu yahay maskaxdimadiisu carur carurnimo iska dhigay maarata aa dhaclanta gasho oo isku dhuujiyo ganacsi isdarooqiyo ah, maxaa kusanaysaa ah, maarata labiskiisa waxaa wey tasaabinimas carabnimadiis kusanaysa wasabislahay aw tasaabi min asibya sabwaya sabwiga carabnimo ma garanaysa iyo waxub waxubi duhuur muuqashada jaceylkeeda xubi duhuur inuu muuqdo ina uu jecel yahay ee fakud waxaad qaataa daalib cilmigo min allibaasi lebiska xaggiisa maa yasiinuka wixii ku qurxiya oo walaa yashinuka aan ku xumaynaynin ha dhar fiican qaado sharciga waafaqsan quruxdaada ah qaado magarasa ilahi baa qurux marka lagay fakud min alibaas maa yuziinuka wixii ku qurxinaya walaa yushinuka aan ku xumaynin walaa tajcal ha yeelin fiika ade dhexeeda maqaalan oraah liqaailin mid yidhaahda a yani dhar in lagaa hadlo oo la yidhahdo maarkaas nin weyn ah waxaw sito barfaaka isagoo maa garanaysa nin caalami boos u dhibsaya arka adigoo waxaweya na laga hadlo ha noqonin kuu soo jiidaadana ma garanaysa walaa tajca walaa yajcal yuusan yeelin fiika adiga dhexda rabbi qaadonkuda qurxiyo an ku dhibayno walaa yajcal aan yeelin fiika dhexda maqaala hadal liqaailin mid yihahda dadku aysan kaa hadlaynin maata qaaliga walaa laamizan walaa walaa lamzan lilaamizin waxaad qaata dharku qurxiyo oo aan dhexdeeda yeelin aan lagaga hadlin walaa laamisan mid wax maarata durax oo ceebeeyana aan maaratay walaa lamsan ceebna aan ka kaayeenayn iyo duritaan lilaamisin mid wax dura dadka ceebeeya dadka dura sabab u noqon lamska lasu noqon inay maarata ku ceebeeya kucaya laamis aladi yalmisu nnaas dadka xamalayo oo magaranaysa cayaabka oo ceebeeyo ceebeynaya yusan hu noqona sabab maarata walaa lamsan yani ceeb soo jeedani ku noqonin yusan dhexdeeda ceeb yeelin lilamis midka waxa caayo maarta ama waxyeelo madarasa lilamis waida talaaqaa malbasuka waida talaqaa hadduu la kulmo malbasuka lebiskaaga habkaad u lebisanayso talaqaa malbasuka lebiskaaga iyo wa kayfiyatu lubsika saabka qaabka u lebisanayso idaa talaqaa malbasuka hadduu maarata habkaad meeshaad ka lebisan makaanadi talbisu minhu meesha ka labisanayso hadduu la kulmo iyo kayfiyat lubsi habka qaabka u labisanayso bimaa yaltaqi waxa uu la kulmayo oo maca sharafi sharafi maa taxmiluhu waxaad sidid oo ma sharaftiisa qiimihiisa min cilmi sharci ah cilmi sharciga ah. waxaa taa nin xaafid waxaa taa nin ahlucilmi ah haddana lebiskaagiina waa wanaajin waxaa isku darasa isu sidaa marka laba arimood baa isku daran lebis wanaag iyo ilahay nicmada uu ku siiyey subxaana wa tacaala oo cilmiga iyo khayraadka ilahay ku siiyey marka labadaas hadda isku soo beegmaan oo soo kulmaan kaana wuxuu noqonayaa lebiskaagaasi adcaa mid u yeeritaan badan oo sabab u noqosho badan litacdiimika adiga weynayntaada iyo walintifaaci bicilmika cilmigaaga in laga faa-iidaysto bal bixusni niyatika niya wanaagaaga maya niya wanaagaaga ayuu yakuun wuxuu ahoonayaa libaaska aad libisan tahay qurbatan cibaado alla adigu dhowaanayso maxaa yeelay inahu asagu lebiskaaga waa wasiilatun wado ayuu ku yahay ilaa hidaayat alxaq hidaayat alkhalqi khalqiga la hamniyo lilxaqi xaqa lagu hamniyo ah. markaa labiska yani waxawaa nin dhowrsan ahlu khayra macantaas war xijaabka waato jilbaabka waato waa dacwo ah, ciddi aragta goor muslimada daaciyada maxay u xijaaba dacwad wey sidoo kale waxawaan qofka muslimka ka muuqanayo ashcaarta islaamka waxay kamid tahay waa daacin marka dadkuna waxa weya way ka hibaysanayaan qofkii oo labiskiisu wanaagsan hadduu si kasta u yahay macallin qur-aan yaqaana ama xaafid ama caali u yahay ee lebiskiisu uu xun yahay dadku waxa weeyaan way ka caranaya ah, haddaa waxuu sida ubaakla weynayma marka waxuu kuleeyahay haddii aad lebis wanaagsan qaatid oo haddana cilmina leedahay ama qur-aanka xifsanta ama macallin tahay waxaa kusoo soo kaa beegna waxaa sheegaysa wanaagsan iyo qaabkaada wanaagsan taas waxay keenaysaa dadku inay qaataan oo cilmi kaa qaataan oo ada laftaada ay ku sharfaan waxa weeyaan niyadaas wanaagsan dadku u yeeraysana subana wa daw ilahayna ajir buu kaa sameeya subxaana wa taala arrinkaas waadix soo maa jamaca kaana adcaa litacdiimika walintifaaci bicilmika bal bixusni niyatika niyad wanaagaaga an yakun wuxuu noqonaya libaas yani qurbatan maxaa yeele inahu wasiilatun maxaa yeel wasiilo iwado ilaa hidaayat alkhalq khalqigu lahamin lxaq xaqa lagu haminayo wafi lma'huuri intaan dhamayo wafi lma'huuri waxyaalihii laga soo guuriyey waxaa kamid a ah can amiirilmumin cumar bn khaaab radia allahu canhu inuu yihi axaba wuxuu cumar bn khaaab ayaa waxaa laga soo guuriyey inuu yihi axabu ilaya aniga waxaa loo jacayl badan yahay an andura inaan arko oo aan fiiriyo alqaari-a ah, ninka qur-aanka yaqaana abyad thiyaabi inuu yahay xarga nin dharcad waxaan jecla ninka qaariga ah inaa arko inuu dhar ah oo nadiifa ah u qaato yani qaariga wuxuu ujeedaa dadka qofka qur-aanka bara mucallinka si fiican ulabista maxaa yeelay yani haybad baa ka muuqanaysa sida waqtigii ay ahaayeen axabu ilaya an andura alqaaria abyada fiyaan ay liyacduma fi nufuusi innaas ba ujeedaa maarta suu dadka nafyaalkooda ugu weynaado oo fa yucadam fa yucadima marka u weynaado fii nufuusi nafyaalkooda lima ladayhu cajaa-atiisa ala min xaqa xaq isaga hadda ujeedadu maaha waa inuu xaqa u sido inuu maarata qayma yeesho darteedaqur-aanka usido liyacduma fi nufuus naas asagoo dadka naftan ku weynaado oo fa yucadam marka lawe la weyneeyo oo fa yucadama u weynaado fi nufuusihim maa ladii agtiisa cadam min xaqa xaq ku weynaado dadkuna siduu yihi sheikhulislaam annaasu ka asraabi lqita waxa weeyaan waa group oo shimbiraha oo kalaa weeyaan majbuuluuna calaa tashabuhi bacdi bibacd waxaa lagu ilahay maanta ku abuuray qaarba qaarkood kale isu ekeysiya ee fa iyaaka wa iyaak uma iyaak waxaan kaaga digaya oo kaaga digaya min libaasi tasaabi caruurta labiskooda iska ilaah nin weyn si carku ulibisa ha noqon nin daalib cilmi maanta daweyn nin daweyn oo caruur darkooda kala sita iyaak uma iyaaka min libaasi tasaabi wa amaa libaasu ifrinji ama labiska galada fa kayru kaafin calayk xukm xukunkiisu kaama qarsoona asaga ah. xukunkiisu waa ku cadihim gaalo gaalo soo garan sanad ah. si u labisaan gaalada leann xadiiska nabiga wey man tashabaha biqowm fahuwa ah. sheekh suufi waxa weeyaan qofka safka waa udidi jira xataa qofka sugaal wata sheekh Ah. hataa dabada ka dilaaciya bu dhigi aad <laughs> u nacba aad u nacba maarta deegaanka de deegaan islaam oo nabi islaam ale maarta markaa kusureysiyaan aad ah, bu eh, nacam markaas wuxuu ku yiri mualifku leey wa ama libaasu ifranji ifranjiga gaalada loo jira berigaas caalam islaami faransiiska ayaa gaalada ugu soo soo gali jiray ayaa markaa saas u bixiyay ifranji ah, faransiiska waay gaalada marka oday faayru kaafin calayka xukmuhu xukunkiisa waa waadix weyaan libaaska waxaa loo jeeda dhaarka ay caan ku noqdeen waman tashabaa biqowm qawmin walaysa macnaa haada hadalkaas aan kuu sheegay macnihiisu ma aha an taatiya inaan la timaadin bilibaasin labis mushawahin ee maarata sagran xun dhar maar googo-aan xun oo fool xun inaa timaadin maa siday mutasawifadu ay sameeyaan ma garanaysaa aooyinka yia walaysa macnaa hada an taatiya bilibaasin mushawah dar yani googo-aan oo la xumeeyo mushawaha isaga dhamaantiisa lakinahu liqtisaadu fi libaas laakiin dharkoo la dhexaysto weeyaan birasmi sharci sharcigusu u xadeeyey bixuduudi sharci ah, ku qiyaas mistaraab baa noqoto sharciga birasmi sharci yani bixaddi sharci oo taxufuhu markaas ay koobayso bimacnaa tuxiitu ay koobayso bisamti saalix ama taxufu adugu aad ku koobayso bisamti saalix yani hay-ad wanaagsan qaab wanaagsan iyo walhadi xasan wado wanaagsan aad markaas sida uu yahay sharciga u qaadanaysa dhibska dhibska sharciga waafaqsan waa ma intaas nacam markaas wuxuu ku tilmaamaya marjici aad maxyaa ku qalaaban lahayd mualifka intaan bugaas baa dhamaynay markaasu wuxuu uri watadalabu وتطلبوا دلائل ذلك وتطلبوا دلائل ذلك ka dalbitaanka iyo ka doonitaanka adilada arrintaas adilada arrinkaasi waxaa laga doonayaa waad ka goobaysaa fi kitaabi sunna fi kutubi sunna loola kutubta oo maarata sunnada kutubta ka hadla akhlaaqda iyo sunnada iyo ka hadla shareed ka goobaysaa fi kutubi sunna iyo waraqaa'iq kutubta maarata raqaa'iqda iyo jileeca qalbiga iyo akhlaaqda wanaagsan ka hadasha raqaaq aa qalabka ayaa ka koobaysa maarta watadalubu dalik watadalubu dalik tadalubu dalika eh, watadalubu dalaa-ili dalik kaas daliishiisa waxaa ka goobaysaa oo laysu idaafeeyo fi kutubi sunna kutubta sunnada iyo waraqaaq ayaa ka goobaysa maarta laasiyama kuma sii jiro kitaabka aljaamicu alakhlaaq aljaamicu liakhlaaqi iraawi wa aadaabi saamic xadaabkaasi maartay oo khadiib albaqdaad uu iska leeyahay ayaa ka goobaysa iyo kutubta lamid ah oo hoos u kugu qoray in ka kamid a kitaabka kulmiya akhlaaqda qofka xadiiska warinaya iyo qofka xadiiska dhegeysanaya walaa tastankir hadihi ishaara tilmaanta aan kuu sheegan ha la yaabino ha inkirin famaa zaala ahlulcilmi ahlulcilmi kama aysan teginin yunabihuuna calaa hada midka ina maarata ku baraarujinayo yunabbihuna ay baraarujinaya calaa hada midka darka wanaagsan la qaato ah fii kutubi raqaa'iq kutubta maaragtay qalbiga jilicsan iyo wadada xaqaa tilmaamaysa iyo walaadaabi kutub alaadaab iyo wallibaas kutubta lebiska wallahu aclam ilahay baa garanaya subxaana ku aqoon badan jalla wacala annaga iyo maarata ga aqoon badan